bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu <clears throat> qaala alimaamu abu cuثmaan aلsaabuniyu raximah اllahu tacaala xadaثna اlأstaadu abu mansuur bnu xamshaad qaala xadaثna abu caliy ismaaciil bnu muxamed aلصafaar bbaqdaada qال xdثna أbو منصور الرmاdي qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرnا معmر عن سhيل بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرةa qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الlه تaعاalى ilaahay uu soo degayaa fي kuli leylaة habeen kasto إlى السmاءi الدuنيا samada dhow ayuu usoo degayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa ana almaliku ana almaliku halaaa ana anigu almaliku boqorkii waaye yaan ahay ana almaliku halaaa saddex jeer buu dhahayaa man yas'alunii yaa isu su-aalanaya fa ucdiyahu aan siiyo man yadcuunii yaa ibaryaayo baryaayo fa astajiiba lahu aan ajiibo man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanayo faakfira lahu aan u dhaafe falaa yazaalu kadalika sidaadaa inuu yahay ka zuuli maayo xataa yaطluca alfajru ilaa uu waagu beryo xadiidka abi hurayra imaam muslimaa soo saaray fii saxiixihi lafdigan lafdii u dhow marka ana almeliku ana almeliku waxay ku tusaysaa waxaa soo degaayo iyo waxa hadlaayo inuu yahay allah subxaanahu watacaala qaala samictu lustaada abaa mansuur markaa nusuulkii baan ku dhex jirnay axaadiidtiisii buu sii wadaa qaala samictu lustaada aba mansuur calaa ihri hada alxadiid xadiidkan gadaashiisa markuu wariyey kadib baa waxaan maqlay buu yidhi isagoo dhahay abu mansuur <coughs> calaa ihri hada alxadiid aladii amlaahu calaynaa korkeenna uu ku yeeriyey <coughs> waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo su-ila abuu xaniifata canhu abuu xaniifa la suaalay aalay xadiidkan <coughs> faqaala waxa uu yidhi yanzilu bilaa kayfin alla wuu soo degayaa kayfiye la garanaya la-aanteed wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen yanzilu nusuulan yaliiqu birubuubiyati <clears throat> yanzilu wuu soo degayaa alle nusuulan soo degid yaliiqu birubuubiyati rubuubiyadiisa u laa'iq ah oo u qalanto bilaa keyfin kayfiya la'aan min gayri an yakuuna nusuuluhu isagoon <clears throat> isagoo nusuulkiisa uunan ahaanaynin mila nusuuli اlkhalqi khalqiga nusuulkooda oo kale <clears throat> bitakhalii <clears throat> soo eberyeelid bitakhalii yani inay ay soo mariyaan oo ay eber ka soo dhigaan <clears throat> yacnii qofka khalqigu meel markuu ka soo tago meel kale uu yimaado meeshii hore ayuu eber ka soo dhigay soo maha isaga eberay ka tahay hadii haddaad hadda masaajidkan ka baxdo dabaqan oo dabaqa hoose tagto dabaqan kore waa bannaysay soo maha daatadaada waa ka bannaysay adiga marka ilaahay da carshiga kasoo uu soo degaa samaa-udunyaa buu imaanayaa carshiga ma soo bannaynaa ma soo bannaynayo yani saas culamo badan saasay leeyihiin hadal fara badanna waa ibnu manda iyo waxbaa marka masaladaas ka hadhadlo ibnu teymiyana wuxuu uga hadlaa sharaxa oo oo xadiidu nusuulka laakiin masale hadda khabar ku soo arooray haddaynan ahayn farha in laga qaado oo allah subxaanahu watacaala carshigou mar walba ka sarreeya samaau dunyaana waa u soo degaa xiina yabqaa huluثu leyli اlakhiir si isaga uu yaqaano meeluu banaynaayo iyo meel ma banaynaayo iyo waxaasna looma sheegin ma gelayn marayb watamalli iyo buuxin tamaliguna waa cagsiga takhaliga meel la buuxiyo liannahu jala jalaaluhu munazahun wuxuu ka mid laga nasahay waayo an takuuna sifaatuhu sifaatkiisu inay ahaato midla sifaati alkhalqi khalqiga sifaadkoodaoo kale kamaa kaana munasahan sidau u ahaaba alle mid ka nasahan an takuuna daatuhu daatadiisa midla dawaati almakhluuqiin makhluuqa daatooyinkoodaoo kale yani alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi اdaat daatadiisaba haddaynan dawaati اlmakhluuq aynan shabihin sifaatkiisuna sifaati اlmakhluuq ma shabahayaan <clears throat> famajii'uhu imaatinkiisa wa ityaanuhu imaatinkiisa wa nusuuluhu soo degiddiisa calaa xasabi maa yaliiqu bisifaatihi waxay ahaanayaan sida sifaatkiisa laa'iqa u ah u qalanto min hayri tashbiihin tashbiih la'aan wa keyfin keyfiya la'aan takiif la'aan marka bitaqalina waa soo bannayn watamalina buuxin ayb min gayri an yakuuna nusuuluhu nusuulkiisa isagoon ahaanaynin mila nusuuli اlkhalqi oo kale bitaqalii soo yani bannayn watamali buuxin meel la banneeyo meel la buuxiyo iyo waxaas dadkay sifaad u yihiin marka ma ma ahaanayo nusuulkiisa sidaas tan laftirkeeda iyado laftirkeeda gelitaankeeda waa laga fiican yahay taqali iyo tamali iyo maadaama annaga waxaan intii ilaahay noo sheegay sida hadda soo socoto ibnu khuseyme uu sheegi doono inta ilaahay tilmaamayna inta nebigu uu tilmaamo waxyiga aan ku ogaanana aan ku gaabsanno wixii intaas ka soo harana salban wa iijaaban labada midna ma u gelayno salban markaan le waxaan ka wadaa nafyiga iijaabanna waxaa weyaan de nafyi la-aan ayb wa qaala alimaamu abu bakrin moxamed ibnu isxaaq bni khuseyma fii kitaabi الtowxiid aladii sanafahu kitaabkaasoo uu alifay wa samictu min xafiidihi yani min xaafidihi ay min xafiidihi wiilka awowga uu u yahay isaga ayaan ka maqlay yuu yihah cuثmaan kitaabkaas abi طaahir raximahu اllaahu abu طaahirkan marka waxaa la yidhaha muxamed bnu اlfadl bni muxamed bni isxaaq bni khuseyma ibni khuseyma marka muxuu noqonaa awowgiis wiilka maxameda la dhahaa aabihiis fadl ayaa leeraa awowgana waa ibnu khuseyme maxamed ibn isxaaq ibnu khuseyme kitaabu tawxiid marka isagan ka maqlay ka dhegaystay raximahu llaahu waxa uu yidhi baabu dikri ahbaarin baab yahay baabu bayaani dikri akhbaarin akhbaar sheegitaanka baabu dikri akhbaarin akhbaar sheegiddeediibuu u baab yahay akhbaarta oo thaabitati sanadi sanadkeedu uu sugan yahay rawaaha ay wariyeen culamaau اlxijaaz wاlciraaq culamaa ulxijaaz ee ciraaq ay wariyeen fii nusuuli rabbina ku saabsan rabbi soo degiddiisa ila samaa'i dunyaa uu u soo degayo kula leylatin min gayri sifati kayfiyati nusuul iyadoo nusuulka kayfiyadiisa tilmaantiisa laaanteed aanteed min gayri sifati kayfiyati nnusuul nusuulka kayfiyadiisa sifaynteeda la'aanteed ayb yani ma sifaynayno habka uu usoo degayo keyfiye ma sifaynayno maca ihbaati nusuuli nusuulka sugnaanshiyihiisana sugitaankiisana lala qabo fa nashhadu waxaan annagoo marka waxuu ka wadaa annagoo nusuulkiina ihbaatinayno sugayno ayaanan kayfiyadii sheegaynin oon gelaynin fa nashhadu waxaan qiraynaa buu yidhi shahaadata muqirin mid qiraayo markhaatidiisa bilisaanihi carabkiisa ku qiraayo musadiqin biqalbihi qalbigiisa ku rumaynaayo mustayqinin yaqiininaayo bimaa fii hadihi alakhbaari akhbaartan waxaa ku sugan min dikri nusuuli nusuulka sheegiddiisa ah min hayri an nasifa annagoon tilmaamin alkeyfiyata kayfiyada annagoon sifaynin lianna nabiyana muxamedan sala allahu calayhi wasalam nebigeenna moxamed lam yasif lanaa nooma tilmaamin keyfiyata nusuuli khaaliqinaa khaaliqeenna soo degiddiisa kayfiyadeeda nooma sifaynin sida uu u soo degaayo ila samaai idunyaa uu ugu soo degaayo wa aclamanaa wuxuuna ogeysiiyey nebiga annahu wa aclamanaa wuxuuna ogeysiiyey annahu alla yanzilu inuu soo degaayo wallaahu caza wajalla allana wallaa nebiyahu nebigiisa ayuu u dhiibay talada wallaa nebiyahu nebigiisa ayuu tawallisiiyey oo u dhiibay bayaana maa bilmuslimiina bayaana maa shay caddayntiisa bilmuslimiina muslimiinta ilayhi maaga xaggiisaba alxaajatu ay baahi ugu sugan tahay ugu jirto ayb oo min amri diinihim diinkooda amarkiisa ah ah yani wuxuu leeyahy alla nebigiisa uu xil saaray dadka inuu u caddeeyo muslimiinta waxay u baahan yihiin marka kayfiyada inaan ogaanno haddaan annagu baahi u qabi lahayn oo annaga ay maslaxo noogu jiri lahayd isaga waa la ogeysiin lahaa isagana waa noo sheegi lahaa ayb laakiin hadalkan hadda marka waxa uu yahay maadaama isagu uunan noo sheegin de ilaahay subxaanahu watacaalaana nebigu bayaan oo u xil saaray isagiina uusan noo bayaaninin arrinkan arrin xag alle ka yimid marka ma aha waa iska dhaafaynaa fanaxnu annagu musadiquuna kuwa rumaynayaanahay bimaa fii hadihi alakhbaari akhbaartan waxa ku sugan oo min dikri nuzuuli nusuulka sheegiddiisa ah hayra mutakallifiina xaal aanaan isku kalifaynin lilnusuuli nuzuulka bisifati اlkeyfiyati aanan isugu kalifaynin kayfiyada sifadeeda annagoon isku kalifaynin idin nabiyu sal l slam maxaa yeele nebigu lam yasif lanaa nooma tilmaamin kayfiyata nuzuul nuzuulka kayfiyadiisa nebigu nooma tilmaamin marka inta naloo tilmaamayaan ku joogaynaa wixii aan naloo sheegin nafyan wa ihbaatan ma gelayno ayb masalada marka ku dhisan carshiga ma soo banayna mase ma soo banaynaayo meel ma buuxinayo waxyaabahaas oo dhan salban oo ijaaban midna ma looga hadlayo marka ibaad iyo nafyi toona waa soo banaynayna ma dhahayno ma soo banaynayana ma dhahayno lanana laa nadri ma ma ogin mana naloo sheegin keliya waxaa naloo tilmaamay waxay tahay inuu carshiga ka sarreeyo ululayn akhiirna samaa-udunyaa yimaado bis caqligana meel kale ma aadinayna tanna waa labada nasba marka sida ay yihiin yaan u rumaynayna wax iska hor imaano isdiidayana ma aha maxaa yeele waxaa nebiga xaggiisa ka yimid oo ansaxay wax iska hor imaanayo maaha falaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi اkhtilaafan kaiira qaala akhbarana alxaakim abu cabdillaahi alxaafid qaala xadaana abu muxamed alsaydalaaniyu qaala xadaana caliy bn اlxuseyn bn اljunayd qaala xadaana axmed bnu صaalix almisriyu qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbarana makhramatu bnu bukayr can abiihi waahbarana alxaakimu qaala xadaana muxamed bnu yacquub alasm wاllafdu lahu qaala xadaana ibraahimu bnu munqid qaala xadaana bnu wahbin can makhramata bni bukayr can abiihi qaala samictu moxamed bna almunkadir yazcumu isagoo ku andacoonaya sheegayaan maqlay annahu samica uma salamata zawja اnabiy sal l salam umu salama u maqlay taquulu iyadoo dhahaysa nicma alyowmu maalin ayaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu gaari yeelaayo yowmu yanzilu allaahu tacaala waa maalinku alla soo degaayo fiihi maalinka dhexdiisaba uu usoo degayay ila samaa'i dunyaa samada dhow qaaluu waxay yidhaahdeen wa ayu yowmin yoonkee qaalat yowmu carafa maalinta carafay tiri maalinta carafana marka ilaahay waa soo degaa malaaigta khalqigiisaan malaa'igta u faanayaa wuxuuna ugu faanayaa khalqigiisaas isaga u tadarucsan warawad caaishatu radia allaahu canha can اnabiyi sal l slama qaal yanzilu اllahu tacaalaa ilaahay wuu soo degayaa fi nisfi min shacbaan nus shacbaan yacnii bisha shacbaan markay nus tahay shan iyo toban leylata leylata nisfi min shacbaan ila samaa'i dunyaa ayuu usoo degayaa leylan habeen ilaa aakhiri nahaar ilaa maalinka aakhirkeeda min alqadi oo berita ah fa yuctiqu min annaari naartou ka xoraynayaa bicadadi shacri maczi kalbin qoladaa reer kalbi aricadkooda tirada uu yahay tinta ku taalla tinta ku taalla tiradeeda oodada ayuu naarta ka xoreynaya fa waa xoraynayaa min annaari naartuu ka xoraynayaa bicadadi shacri maczi kelbin yacnii qoladaa kalbi aricadkooda tintiisa tiradeeda idiin qoraay arigan marka aricadkooda waxaa weya tim badan uu leeyahay halka xabo marka qoladaa arigoodoo dhan tirada timaha ku yaalla tiradooda ayuu alla wuxuu ka xoreynayaa naarta ayb wayaktubu alxaaja ayuu qorayaa xaajiga ayuu qorayaa wayanzilu wayunzilu wuxuu soo dejinayaa arsaaqa sana sanadka arsaaqdeeda ayuu soo dejinayaa ama wayanzilu arsaaqu sana ayaa soo degaya walaa yatruku axadan qof ka tegi maayo ilaa gafara lahu waa u dhaafaya ilaa mushrikan mushrik maahane ow qaaica raximin ama mid qaraabo goys ah ow caaqan ama mid waalidkiisu caasi ku ah gooyey ow mushaaxinan ama mid uurgunud u saaxiiba oo yacnii cuqdo ay ku jirto qof muslima cuqdo u qabo oo colka ah ayb ayb xadiidtan marka dacfi baa ku jiro leylati nisfi shacbaan waxyaabahan ku sheegayo ilaahay inuu soo oranoo usoo marna cabdullahi bn mubaarak waa kii yidhi yaa daciif yacni wuxuu yidhi ay xadiidkaa markii la weydiiye waa kii uu yidhi daciif waay markaasuu kabacdi wuxuu yidhi ilaahay maalin walbuu soo dega habeen walbuu soo degayo ulusu leyl alakhiir habeenkan marka leylata nisfi keliya uma gaar aha ayb waxyaabahan marka xadiidka uu sheegaya in la xukumaayana oo leylata nisfi leylata nisfi shacbaan arsaaqda in la xukumo oo dadka yacnii sanadkaas waxa dhacaayo in malaa'igta la siinayo maalinkaa habeenkaas la siinayana iyada laftirkeeda ma xoog badnaa leylatulqadrigay waxaas dhacaan ayb inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka ilaahay subxaana watacaala uu yidhi habeenkaas mubaaraka marka waa leylatulqadriga weeyaan fiiha yufraqu kullu amrin xakiim markaasaa marka lakala arin walboo la xukumaayo markaasaa malaa'igta la kala siiya habeenkaas leylatulqadriga ee leylatulqadrida inay tahayna inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka u daliila qaala akhbaranaa abu طaahir bnu khusayma qaala anba'a jaddi اlimaam awowgii marka ibnu khusayma waay anba'a jaddii awowgeyga wuxuu ii sheegay alimaam imaamka ahaa qaala xadaanaa alxasan bnu muxamed aلzacfaraaniyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya can hishaam addastawaa'iy qaala alimaamu waxadaana الzacfaraaniyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu bakrin الsahmiyu qaala xadaanaa hishaam addastawaa'i waxadaana الzacfaraaniyu qaala xadaanaa yaziidu yacni bna haaruun qaala ahbarana اdastawaa'iy xa waxadaanaa moxamed bnu cabdillaahi bni maymuun biاliskandariya qaala xadaana alwaliidu can اlawsaaciyi jamiican intaasba can yaxya bni abi kaiir yani awsaacina yaxya bnu abi kaiiruu ka maqlay hishaam adastawaa-ina yaxya bnu abi kaiir buu ka maqlay can caطaaءa bni yasaarin qaala xadaanii rifaacaة bnu ciraabata aljuhaniy xaa qaala alimaam ibn khusayma waay waxadaanaa abu haashim ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa mubasharu bnu ismaaciil alxalabiyu can اlawsaaciyi qaala xadaanii yaxya bni abi kaiir qaala xadaanii hilaalu bnu abi maymuunata can caطaaءi bni yasaar qaala xadaanii rifaacaة bnu ciraabata aljuhaniy qaala sadarnaa maca rasuuli lah sal l slm min makata nebiga ayaan la soo fulnay oon la soo soconnay min makata maka xaggeedan kala imaanay fajacaluu waxay gudagaleen madiinay u socdaan marka fajacaluu waxay gudagaleen yasta'dinuuna الnabiya sal ll l slam nebiga inay ka idin dalbanayaan fasax ay weydiisanayaan nin walbaa wuxuu rabaa inuu madiino deg deg u tago fajacala ya'danu lahum wuxuu gudagalay inuu u idmo fajacala wuxuu gudagalay waa afcaal shuruuc ficlu shuruuc wuxuu gudagalay ya'danu lahum inuu u idmaayo faqaala nabiyu sal ll ly slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi dadku say u baxaayeen u baxaayeen u baxaayeen idin u qaadanayeen maa baalu shiqi shajara geedda dhinaceeda xaalkeedu waa maxay alladii geedda oo yeli rasuula allahi sal ly slam rasuulka la xidhiirto abgadu ilaykum la idiin nacayb badan yahay xaggeeda min alaakhari dhanka kale oo waxa uu yidhi maxaa rasuulka geedda dhinaciisa meesha geedka yacnii dhinaca uu rasuulka ka xiga xaggiisa maxaa aada u nacayb badan tihiin oo dhinaca kale la idinkaga nacayb badan yahay maa baalu shiqi shajara geedda dhinaceedu xaalkeedu waa maxay alladii yeli rasuula allahi sal ly slam rasuulka la xiriirto abqadu ilaykum ay u tahay mid la nacayb badan yahay idinka xaggiinna min alaakhari dhinaca kale laga nacayb badan yahay ayb yanii istiidaanka rasuulkii de mar walba mid walba hadduu istiidaan qaato rasuulkii waa kasii dheeraanaa soo maaha ee la fasaxo qaala abuu bakrin qaala markaa waxauu yidhi qaala yaquulu abuu isidiiq ina aladii yasta'dinuka midka kaa idin dalbanaayo falaa taraa min alqowmi ilaa baakiyan falaa taraa ma arkaysid min alqowmi ma arkaysid qowmka xaggiisa ilaa baakiyan mid oynaya maahane dadkii marka hadalkaa nebiga uu yihi waa ilwa qaala yaquulu abubakrin isidiiq ina aladii yasta'dinuka midka idinku isti'daanku weydiisanaya fasax kaa qaadanaya bacdahaa bacda haadihi almaqaalati maqaaladan kadib la safiihun waa nin doqon oo dabaal ah warkan kadib ninkii haddana fasax inta kaa qaata tago kaa fogaado waa doqonba markaas ninkaas faqaama الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigii waa istaagay faxamid allaha waatnaa calayhi wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa xalafa hadduu dhaaranayo qaala wuxuu dhahayay waladii nafsii biyadihi ashhadu cinda allaahi ilaahay agtiisa markhaati waxaan uga ahay maa minkum min axadin axad idinka mida ma jiro maa minkum axadun axad idinka idinka mida ma jiro mintuha zaa'ida yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri alle aakhiro rumeeyey rumaynaayo uma yusadadu la toosinaayo oo iimaanka lagu toosiyo ilaa sulika bihi fi ljanna jannaa lala qaadayaa walaqad wacadanii rabbii rabbigay wuxuu ii yaboohay an yudkhila min ummatii ummadayda xaal ay ka mid yihiin inuu geliyo aljannata jannadii uu geliyo sabciina alfan toddobaatan kun bikayri xisaabin walaa cadaab xisaab la iyo cadaab la'aan wa innii aniguna la arjuu waxaan rajaynayaa anlaa tadkhuluuha in aydnan gelin xataa tatabawa-uu ilaa aad meeshii aad ka fadhiisan lahaydeen diyaarsataan ayb waman salaxa idinka iyo waman salaxa qofkii suubanaado oo min aswaajikum xaasaskiinna iyo waduriyaatikum ilmihiinna ah masaakinakum meeshii aad degayseen fi ljannati jannada aad ka degayseen ilaa aad ka diyaarsataan xataa tatabawa-uu masaakinakum marka masaakinakum caamilkeedu waa tatabawa-uu ilaa aad ka diyaarsataan meeshii aad jannada ka degi lahaydeen waxaan rajaynayaa inaydnan gelaynin yacnii adduunyadii baad joogaysaan acmaal baad la imaanaysaan jannadii darajaadkiinnii iyo meelihii aad ka geli lahaydeen sabab u noqoto waad dhimanaysaan kadibaa gelaysaan uma qaala sala allahu calayh waali wasalam nebigu markaa wuxuu yidhi idaa madaa shatru lleyl ow qaala hulutaahu habeenka nuskiisa marku tago ama saddex meelood labo yanzilu اllahu ila samaaءi اddunyaa ilaahay wuxuu usoo degayaa samaa اdunyaa uma yaquulu laa as'alu can cibaadii hayrii addoommadeyda su-aali maayo aniga keyrkey cidaan cid aniga aan ahayn ma su-aalayo addoommadeyda man da ladii man daa man waa kuma daa kii ama alladii kii ayb yas'alunii isu-aalanayo waa kuma kan isu fa ucdiyahu aan siiyo ayb man daa waa kuma alladii kan yas'alunii isuaalanayo aalanayo fa ucdiyahu aan siiyo man da ladii man daa waa kuma aladii kan yadcuunii ituugayo fa ujiibahu aan ajiibo man daa waa kuma aladii yastakfirunii faakfira lahu xataa yanfajira subxu ilaa waagu ou dilaaco hada lafdu xadiidi lweliid qaala shaykhu lislaam shaykhulislaam marka waa abu cuhmaan asaabuuni marka hadalkan waxaa dhahaya dabcan isaga maahane qaala shaykhulislaam tan waxaa dadka isaga ka warinaya ama kitaabka qoraayay baa saas dhahaya si ay ugu kala bixiyaan warkiisa iyo xadiidkii hore usoo socdeen wararkii hore usoo socdeen isaguna waa la dhihi jiray shaykhulislaam abu cuhmaan asaabuuni tarjamadiisii markaan ka hadlaynana waa sheegnan malaynayaa shaykhulislaam ayaa lagu naanaysi jiray qaala shaykhulislaam abu cuhmaan waaye qultu waxaan idhi falamaa saxa khabaru nusuuli xadiidka nusuulka marku ansaxay can irasuuli sala allahu calayhi wasalama nebiguna uu ka ansaxay xaggiisa aqara bihi ahlu sunnati ahlu sunnadii waa qireen wa qabiluu way aqbaleen alkhabara xadiidka wa ahbatuu waxay sugeen annuzuula soo degitaanka calaa maa qaalahu rasuulu llahi sal l salam sida uu nebiga u yidhi walam yactaqiduu ma aynan ictiqaadinin tashbiihan shabihitaan lahu nusuulka ay ku shabahaan binusuuli khalqihi khalqigiisa soo degitaankooda walam yabxathuu ma aynan baarin can kayfiyatihi kayfiyadiisa id cilo ee laa sabiila ilayhaa laa sabiila jid ilayhaa kayfiyada xaggeeda ay ku gaaraan umama aynan eh, ma ahaanin bixaalin sina kuma ahaanin wa calimuu waxay ogaadeen calimuu way ogaadeen wataxaqaquu way xaqiiqsadeen waa hubsadeen waictaqaduu waxay ictiqaadiyeen ana sifaat allaahi ana sifaat illaahi ilaahay sifaatkiisa subxaanahu laa tushbihu sifaati alkhalqi khalqiga sifaatkiisa ma shabahayaan saasay ogaadeen kamaa ana daatahu daatadiisa sida laa tushbihu aynan u shabahaynin dawaati اlkhalqi khalqiga daatooyinkooda tacaala allahu camaa yaquulu اlmushabihatu wاlmucailatu ilaahay waa ka sareeyaa oo waa ka saro maray camaa yaquulu waxa ay dhahayaan almushabihatu mushabihada wاlmucailatu iyo mucailada laba qolow marka meeshaas mushabiha iyo mucaila keliya un tashbiih bis in lala dirira ma aha tashbiihana sida loola dirirayo tacdiilka in loola dirirayo culimmadu waxay dhihi jireen almushabihu yacbudu makhluuqan wlmucailu almushabihu yacbudu sanaman wاlmucaqilu yacbudu cadaman nina sanam u caabudaa nina eber caabudaan saasay kale yihiin lanna ninka mushabiha ah allihiisii makhluuquu ku shabahay makhluuquu caabudaa marka ninka mucadilkoo waxba ma jira dhahayo laa laa laa laa laada ku haayo un oo markuu alla ka warramayo dhahayo laa fowqa alcaalam walaa walaa taxtahu walaa yamiin walaa shimaal walaa fowq walaa taxt walaa amaam walaa khalfa markuu leeyahy walaa walaa walaa u laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu markuu leeyahay muxuu caabudade ninkaas eberow caabudeen haddii la yidhaha shay aan jirin sifey intaas waxaan ahayn maku sifey kartaa adiga wixii la yidhi kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidic ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jiro waa ka baxsan yahay yacni caalamkii maku dhex jira mana ka baxsana waxaa weeyaan laba shay oo naqiid isku ahay anfinayaan waxaa la yidhaha waxaas marka waa safsada asafsada safsadada marka waxaa weeyaan laba shay ahlu safsada waa dadka yacni hadallo shayga marka la yidhaha labadan shay waa naqiiday isku yihiin naqiid annaqiidaani laa yajtamicaani mana kulmaan mana yani ma wada joogi karaan mana wada maqnaa karaan laabudda mid un inuu joogo hadda marka haddii yani waxyaabaha ay anfinayaan markaad fiiriso caalamkii ma ku dhex jiro mana ka baxsana ka dhexbaxsanaanta iyo ku dhex jirku waa laba naqiib waa mid yani ayb yani habeen iyo maalin maalan naqiidaanay isku yihiin soo maaha labadooda ma wada joogi karaan mana wada maqnaa karaan soo maha adoo hadda ma suuraysan karta habeen maalin labaduba inay maqan yihiin ma dhici karto inay wada joogaanna suuragal maaha nimankan marka waxa ay jamcinayaan sifaatka alleh ee mucadilada ah laba shay oo naqiidaan ahay labadiiba hal mar meesha ka saarayn marka jira waxaa dhacaya marka eh, iyaga marka mucadiladaana xun mushabihada mucadilada mucadiladaa sii xun ninkan mucadilka ilaahay cadamuu ka dhigay mushabihna waayahay wuxuu kuxunyah kale idiin sheegaa waxay tahay ninka mucadilkaa mushabihna waayahay oo laba dhinacba mushabih ka yahayo marka horeba tacdiilka sidii jaranjarada lagu gaarayo waa tashbiih ayaa lagu gaaraa soo maha maxaa yeelay mar allaale markau maqlo limaa khalaqtu biyadaya ninkan mucadilkaa laba gacmoodoo oo bani aadana u sawirmaysa tashbiihuu ku jiraa soo maha markaas kabacdi haddana wuxuu leeyay marka meeshii marka yad ma jirto tacdiil ma la gaari karo iyadoon tashbiih lasoo marin sideedaba marka ninkan mucadilka tacdiilkaba wuxuu ku gaarayaa tashbiih marka uu tacdiilka sameeyo kabacdina ilaahay yow ku shabahayna cadamow ku shabahay marka labadooda aswa waxaa ah mucadilka xun midka ilaahay tilmaan male dhahayo wujuud waxaan ahayn ilaahay male midka dhahayo ama waxa kuwa lamidka ayb ah. tacaala allahu camaa yaquulu اlmushabihatu wاlmucadilatu culuwa kabiira walacanahum lacnan kabiira allah lacnadu yii lacna kuwaas mushabihada iyo mucadilada lacnan lacnad kabiiran weynin badan wa qara'tu liabi cabdillaahi bni abi xafs albukhaari wa kaana shaykha bukhaara ayuu ahaa fii casrihi bilaa mudaafaca muran la-aan iyo riixid la-aan wa abuu xafsin haada abuu xafsingaana kaana min kibaari asxaabi moxamed ibn اlxasan asheybaani ayuu ahaa moxamed ibn xasan asheybaani saaxib abi xaniifa ardadiisii waa ka mid ahaa isaga dabcan marka ma soo gaarin laakiin wuxuu ku yidhi waqara'tu marka kitaabkiisa inuu akhriyaad arkeen ayb qaala abu cabdillaahi acni bna abi xafsin baan u jeedaa haadaa kan ayb cabdullaahi bnu cuhmaan qaala abu cabdillaahi cabdullaahi bnu cuhmaan wahu qaala abu cabdillaahi waxa uu yidhi acni waxaan u jeedaa ibna abi xafsin haadaa ayb cabdullaahi bnu cuثmaan waa magaciisii wahuwa cabdaan waaye cabdaankan marka ma ahan kan badanaa bukhaariga ee ku jira cabdaankaas abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan aa layihaha cabdaankaas abu cabdiraxmaan cabdullaahi bnu cuثmaan wa huwa cabdaan shaykhu maru yaquulu samictu moxamed bn xasan الshaybaaniya yaquulu qaala xamaadu bnu abi xaniifata ismaaciil bnu xamaad bni abi xaniifa weyaan ayb qaala xamaadu bnu abi xaniifa qulnaa lihaaulaa'i kuwan baa waxaan ku niri sifaadka anfinayo ara'aytum bal ii sheegay qowla اllahi caza wajala wajaءa rabuka wاlmalaku safan safaa ayb wa qowlahu caza wajala hal yanduruuna ila an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaami wاlmalaa'ika fahal yajiiءu rabbunaa rabbigeen ma imaanayaa kamaa qaala siduu u yidhi wahal yajiiءu lmalaku malaga ma imaanayaa safan safan malaa'igtu ma imaanayan iyagoo safan qaaluu waxay yidhahdeen ama almalaa'ikatu malaa'igta fayajii'uuna way imaanayaan safan safan wa ama arabu rabbise tacaalaa fa inaa laa nadrii ma ogin maa canaa bidalika waxuu ka wada ma naqaan malaa'igtu waa imaanayaan rabbi laakiin waxuu ka wada annaga ma ogin hadda malaaigtana waa wajaa'adii waa aayadda un ku jirta wajaaa rabbuka walmalaku malaa'igtiina way rumeeyeen inay imaanayaan rabbina waxay yidhahdeen ma naqaan anaka waxaas walaa nadri mana garanayno kayfa jayatahu ama jii'atahu hab imaatinkiisu sida uu yahay ama imaatinkiisu sida uu yahay walaa nadri ma garanayno kayfa sida jay'atahu ay majii'ahu imaatinkiisa faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi innaa anagu lam nukalifkum idinkuma aanan kallifin an taclamuu inaad ogaataan kayfa jay-atuhu sida ay tahay imaatinkiisa walaakinaa nukallifukum waxaan idinku kallifaynaa an tu'minuu bimajii'ihi imaatinkiisa inaad rumaysaan sida uu u imaanaya ma idinku kallifin imaatinka ara'aytum bal ii sheega man ankara qofkii inkiro ana almalaka malagu laa yajii'u safan safan malaa'igta ma imaanayso qofkii yidhaha ka waran maa huwa cindakum agtiinna muxuu noqonayaa qaaluu waxay yidhahdeen kaafirun mukadibun waa gaal qur-aanka beeninaayo qulnaa waxaanu ku niri fakadalika sidaasoo kale man ankara qofkii inkira an allaha subxaanahu alleh laa yajiiu saasuu ii dhigan macnaha daahirkiisa marka la fiiriyo wuxuu noqonaa fakadalika man ankara qofkii inkiro an allaha subxaanahu alleh laa yajiiu inuusan imaanaynin qofkii inkiro yani inuusan imaanaynin marka uu inkiro imaatinkiiu sugaa soo maaha fa huwa kaafirun soo ku noqonaa marka qofkaasfiiri marka yacnii inkaarkii iyo cadamulmajii'a maxaa ka soo baxaya nafyi iyo nafyi hadday isku yimaadaan itbaadaa imaanaya soo maaha nafyi iyo nafyi hadday isku imaadaan nafyi haddii la anfiye maxaa ka soo baxaya itbaadaa soo baxaya soo inkaarku waa nafyi laadiina waa naafiye waay waxaan marka waxay u baahan tahay waxyaabo in la qadaro marka fakadalika sidaadaasoo kale man ankara qofka inkiro ana allaha subxaanahu alla subxaanahu watacaala qofka inkiro annahu yajii'u inuu imaanayo wactaqada اعتiقاadiyo annahu laa yajii'u inuusan imaanaynin fahuwa kaafirun mukadibun saas in loo dhiga unbay noqonay qofkii inkiro alla imaatinkiisa ictiqaadiyana inuusan imaanaynin fahuwa kaafirun sidan daahirkaa haddii lagu wado man ankara qofkii inkiro an allah subxaanahu alleh laa yaji inuusan imaanaynin qofkii inkiro ilaahay ma imaanayo in la inkiro waaba waajib soo maha cadamu majii'i illaahi in la inkiro miyaysa waajib ahayn waa waajib daad si fiican ugu fiirsataan waxa la rumaynaya maxay tahay majiiullaahi waay soo maha waxa la rumaynaya maxay tahay majiiullah soo maha cadamu majii'ihina ma la rumaynaya iyada mise waa la inkiraa waa la inkiraa cadamu اlmajii waa la inkiraa almajii waa la rumaynaa laa yajiiu markuu leey waa cadamu اlmajii waay in la inkira saxayba ahaydba taas soo maha marka yaa maxaa tiri imaasha la-aan waa la inkiraya ilaahay ma imaanayo maa leedahay mase waa imaanaya leedahay man ankara qofkii inkiro an allaha subxaanahu alle yejii-u inuu imaanayo qofkii inkiro wactiqada ictiqaadiyo annahu laa yejiiu alle inuusan imaanayninna ictiqaadiyo fahuwa kaafirun waa gaal mukadibun wax beeninayo saxda saas waa in la qadara waa ayb qaala abu cabdillaahi ibnu abi meeshaas ma la fahmay marka ya ha qaaluu kaafiru mukadib qulnaa fakadalika man ankara an allaha subxaanahu laa yajiiu hadda haddii siyaaqooda lagu wado maxaase isuu toosay in la fiiriya u tahay yah waxa loo diidayo inuu majiiga inkiro waay ha inuu majii'a sugo waay fahamkooda he maya maya warkan ayaga markii warkooda qaaluu la yidhi ara'aytum man ankara ana almalaka qofkii inkiro ana almalaka laadan xataa fiiri fii ba almalaaikatu laa tajiiu y ara'aytum man ankara ana almalaka laa yajii'u safan safan markaan laadaani meeshaan maku habsama laadaani meeshaan ma ku habboona saasaa kulle ii muuqanayso waana fifiiri doonaa insha allah nusqooyin kale iyo waxyaabo kale maxaa yeele waxaa la sugaayo waa majii waxaa la inkiraayana waa cadamulmajii marka cadamulmajii-i in la inkiro gaalnimo ma ka dhalanayso wixii la rabay buu ahay waa fiican tahay laada haddii laga baxsho waa fiican tahay ya laada haddii laga baxsho waa fiican tahay waxaanu taqdiirana maba loo baahnayo haddii laada haddi ku taallo saasay noqonay ayb waa soo fiirinaynaa beri qaala abu cabdillaahi bnu abi xafsin اlbukhaariyu ayضa fii kitaabihi dakara ibraahimu bnu اlashcad qaala samictu lfudayla bna ciyaad yaquulu idaa qaala laka aljahmiyu jahmigu hadduu ku yihaa ana anigu laa uuminu ma rumaynaayo birabbin rabbi yazuulu can makaanihi makaankiisa kasoo dhaqaaqaayo ka zuulaayo faqul anta waxaad ku tiraahdaa adiga ana aniga uuminu birabbin rabbi ayaan rumaynayaa yafcalu maa yashaau wuxuu doono samayn karo jahmigu hadduu ku yihaa ani rabbi meel kasoo dhaqaaqayo oo ka zuulaayo ma rumaynaayo waxaad tiraa ani rabbi wuxuu raba samaynayaan rumaynayaa rabbi markaa wax walba inuu sameeyo meeshuu rabo hadduu doono waa soo degaya hadduu doonana siduu doonuu yeelaya rabbi sidaasaan rumaynaya ayb warawaa yaziid bnu haaruun fii majlisihi ayb xadiida ismaaciila bni abi khaalid can qays bni abi xaasim can jariir bni cabdillaahi fi ru'ya inta hadda nusuulkii waa ka baxay itibaac sunna hadda gela oo tarku lbidac wuxuu yidhi yasiid bnu haaruun majliskiisa wuxuu ku wariyey xadiid ismaaciil bni abi khaalid can qays bni abi xaazim can jariir bni cabdillaahi fi ru'yati xadiidka ilaahay in la arkaayo qiyaamaha mu'miniinta ay jannada ku arkaayaan wa qowli rasuuli llaahi sal ll slam ee rasuulka qowlkiisa inakum tanduruuna ilaa rabbikum rabbigiin ayaad fiirin ayaad arkaysaan kamaa tanduruuna ila alqamari dayax saad u arkaysaan ood u fiirinaysaan leylat albedri afariyo tobnaad faqaala lahu rajulun markaa dayax iyo alle layskuma shabahaye ru'yada iyo ru'yadaa laysku shabahayaa mar'iga iyo mar'iga ma laysku shabahayo faqaala lahu rajulun ninbaa markaa wuxuu yidhi fii majlisihi majliskiisa jooga ya abaa khaalid maa macnaa hada alxadiid xadiidkan maxaa macnihiisu yahay faqadiba waa xanaaqay waxaradda ayb waa dadkii waa ka jeestay uu jeestay wa qaala waxa uu yidhi maa ashbahaka alla u ekaansho badnidaa maxaa yacnii alla u ekaansho badanidaa bisabiiq ninka sabiiq layihaha wa axwajaka alla u dhibaato badanidaa ilaa mili maa yacni u baahasho badnidaa ilaa midli maa kii oo kale fucila lagu sameeyey bihi sabiiq weylaka warhoogaaga ee waman yadri yaa garanaya kayfa haada kani sida uu yahay waman yajuusu lahu yaysa u bannaantahay an yujaawiza inuu tallaabo oo ka gudba hada alqowla qowlkan aladii jaaa bihi اlxadiidu xadiidka uu la yimid ow yatakalama ama uu ku hadlo fiihi xadiidka dhexdiisa bishayin shay uu ugu hadlo min tilqaa'i nafsihi nafsadiisa uu xaggeeda ka ahaaday ilaa man qof maahane safiha doqon noqday nafsahu min jihati nafsihi nafsad ahaantiisa u doqonoobay nafsahu marka waa iska waxay noqonee ficilkuna waa laasim nafsahuna waa tamyiiz ilaa man qof maahane safiha doqonoobay nafsahu min jihati nafsihi u doqonoobay wasakhafa bidiinihi diintiisana fudaydistay idaa samictum alxadiida xadiidka haddaad maqashaan can rasuuli lah sal ly slam fatabicuuhu raaca walaa tabtadicuu ha bidcaysanina fiihi xadiidka dhexdiisa ha ku bidcaysanina fa inakum idinku in itabactumuuhu haddii aad raacdaan walam tumaaruu fiihi aydnan ku doodin salimtum waad nabad gasheen wain lam tafcaluu sidaa haddaydnan samaynin halagtum waa halaagsantiin <coughs> intaan musanifka waxuu uga dan leeyahay xadiidka nebiga markuu soo arooro in la qaato bis ayb yacni aharkan wax weynna waa noo faa'iideynaya waxay tahay waxaasi culummada markay leeyihiin axaadiid sifaad lagama hadlo iyo yacnii macnihii mararka qaar ay hadalkooda uu ka muuqdo su-aal lagama weydiiyo macnihiisa lama dhaho waxaa macnahood ma la dhaho inay kayfiyada ka wadaan kanaan tusaa lanna hadda xadiidkan inakum tanduruuna ilaa rabbikum kamaa tanduruuna ila alqamari leylata albadri xadiid macnihiisa la yaqaan ma yahay mise ma aha waa la yaqaanaa macnihiisa yasiid ibnu haaruun marka macnihiisa mau diidayaa maya wuxuu diidayaa ilaahay qaabkee loo arkaa isagoo see ahaa la arkayaa waxaas kayfiyada su-aasheeda waay waxa uu diidaya marka sifaatka marka la joogo kayfiyadu waa reeban laakiin macaani sifaat macaaniga daahirkee ka muuqdo waa qofku waa garan karaa inuu ogaadana waa la rabaa taa weligaa marka ogow maa macnaa hada alxadiid marka ii fasir lagama wado ee maa macnaa hada alxadiid wuxuu ka wadaa say u dhacayaan waxaan faqadiba waxarada waa carooday waana jeestay wa qaala markaasuu yidhi maa ashbahaka bisabiiq wa axwajaka ilaa midli maa fucila bihi alla yacnii yani u ekaansho badnidaa sabiiq yaa kaaga ekaansho badan ninka sabiiq la yihaah tacajubiye waay maada wa axwajaka ilaa mili maa fucila bihi alla yacni u baahi yacnii u baahi badnida yaa kaaga baahi badan wixii lagu sameeyey sabiiq in lagugu sameeyo weylaka hoogaaga ee waman yadri yaa garanaya kayfa hada kani sida uu yahay kayfiyadii buu sheegaa marka waman yajuusu lahu yay u bannaan tahay an yujaawiza inuu gudbo haada alqowla qowlkan ou gudbo aladii jaaa bihi alxadiidu xadiidka uu ku yimid sunnada marka saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka waa weynay jireen sunnada nebiga in war iyo ra'yi lagu caaridana aaday u diidi jireen waxaa dhacday ninkii la dhihi jiray waxaa dhacday bushayr bnu kacab ayaa meel iyadoo la joogo cimraan bnu xuseyn uu xadiid sheegaayo muslimaa werinayo xadiid kitaabuliimaane isagoo sheegaayo xadiid ka sheekaynayo alxayaau khayrun kulluhu xishoodka kulligiis waa khayr dhahaya xadiidkaas werinayo ayaa bushayr bnu kacab uu yidhi ya abaa nujayd inaa najidu fii suxufinaa suxuftii hore iyo wixaan dadkii hore ka soo gaarnay waxaan ku aragnay yidhi ana minhu dacfan xishoodka waxaa ka mida mid daciifnimo ah yani nebiguna muxuu leeyahay waa khayr kulligiis warkii xadiidkii marka iyo iyo wuxuu ku mucaaraday warkan oo meel markaasuu aad u carooday abuu nujayd cimraan bnu xuseyn markaasuu wuxuu yidhi uxadiuka can rasuuli llahi sal ll ly salama wa tuxadiunii can suxufika aniga nebigan kaaga sheekaynaya adigana waraaqahaaga ma iga sheekaynayo waraaqahaaga waxa ku yaalla miyaad ii sheegaysaa adiga abuu hureyra radi allaahu canhu wuxuu sheegay markaas aada ugu xanaaqay cimraan ilaa wuxuu yidhi ruwaadda waxay dhaheen ilaa aan ka dhahno ya abaa nujayd inahu mina inahu laa ba'sa bihi war ninkaan nin zandaqe iyo waxun lagu yaqaanay ma ah nin naga naga mida waaye ninkaan nin dhib male saas aan dhahnay ila warkaas waxaa laga fahmi karaa zandaqa ma ogtahay war u muuqo kara waay si un u noqon karo haddii xadiidkii nebiga la sheegay adigana aada jornaal ka sheekaysa ka waran waxaa kaluu yidhi abu hurayra ila suxuftu waa joornaal curfiga maanta taasaa lagu fahmi karaa abu hurayra xadiidkii wuxuu sheegay eh, waagii hore xugun jiri jiray ee ahaa qofka haddii uu wax cuno wax dab lagu kariyey in laga weysaysto marka xadiidkii sheegay ibnu cabaasa ah, wuxuu yidhi yaa abaa hurayra anatawada'u min alxamiim biyo kulul biyo haddii inta la qaato dabka la saaro la saaro qofka uu cabo ma ka weysay qaadanayo markaasuu wuxuu yidhi yabna akhii idaa jaءaka alxadiidu can rasuuli اllahi sal ll ly slam falaa tadrib lahu اlamhaal xadiidka haddii nebiga lagaaga sheego uu yidhi mah mah ha u keenin abuu hurayra isana qiso kalow lahay xadiidkii wuxuu wariyey ida stayqada axadukum min manaamihi falaa yaqmis yadahu fi linaa ilaa uu bannaanka uga dhaqo markaasaa nin meeshii joogaa wuxuu yidhi ara-ayta idaa kaana alinaau mihraasan abuu hureyra ka waran waalku hadduu yaha waal weynin badan dhagax weyn oo aan lasoo jalleeci karin ka waran waa nin iska ah, waa su-aashii hadda isaga ma haysato laakiin wuxuu ka rabaa yacni nooc tacjiiz camal tacjiiz abuu hureyra marka wou fahmay wuxuu yidhi acuudu billaahi min sharika yaa qayn shartaada ilaahan ka magangelaayo yiri bis uma jawaabin aaday marka hadday dareemaan marka qofku inuu sunnada mucaanid ku yahay ama ay dhacdaba inuu sunnada wax un ku caaridaayo aan sunno kale ahayn ama aan aayad qur-aan oo kale aan ahayn iyo wax ku aad adkaa jireen qofkana ay uga muuqato qof markaas yani qaabkiisa uunan fiicnayn waana gaari doonaa wuxuu keeni doonaa isaga laftirkiisa a'immadii hore nin ka mida oo inta xadiid iyo wax akhriyey intay nin doodeen xadiid buu soo aqriyay markaasuu yidhi dacnaa min haada naga dhaafuu yidhi xadiidkan ilaa mataa xadaanaa ilaa goormaa xadaanaa la wadaa markaasuu wuxuu yidhi qum yaa kaafir uu yidhi daarteyda ka baxo yidhi gurigeega bax yani aaday ugu aad adkaa jireen marka tanna tii waxyaabahaasay ka mid tahay ayb markuu leeyahy maa ashbahaka bisabiiq wa axwajaka ilaa mili maa fucila bihi dadku waa inay kala gartaan hadalka rasuulka uu yidhi iyo hadalka keyrkiisa uu yidhi haddii rasuulka dad waxaa arkaya hadda laftirkeeda xadiid baa la keenaya markaas wuxuu leeya xadiidkaas xadiidka mas'alaa laysku qabsanaa xadiidaa loo keenaa markaas wuxuu le xadiidkaas jawaabaan u haynaa uu leeyahay jawaabtu maxay tahay marka fulaan sheekh fulaan saanuu yidhi sheekh fulaan kale saanuu yidhi waxaa arkaya marka xadiidka waxaa lagu mucaaradaa bimujarad ra'yi sheikh uu leeyahay bes ma ahan xadiidka in la fasiraayo isaga xadiidka tafsiirkiisa laysku haysto waxbay ahaan lahayd laakiin marka lagu yihaa tan annaga waxaan ku jawaabaynaa ayuu leeya ibnu xajar alhaytami saanuu yidhi ibnu xajar alhaytami ra'yigiisa xadiidka nebiga mau muqaawamay karaa waaba dhibaato adayba kuu sugnaatay haddaadan kala fahmi karin rasuulkii ilaahay iyo ibnu xajar alhaytami haddaad kala gera karin halkan ha iska joogto bilahi towfiiq sal alla slam ala nabina mxamed ala ali